jirnaa kitaabkeennii qaayaha badnaa alshamaa'ilu almuxamadiya ee ka warramayey noloshii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu sheekhu leeyahay baabu maa ja'a fii shacri rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam waa casharkeennii shanaad waana baab farciya sifooyinkii hore loo sheegay mid kamidun buu ka hadlayaa ma jaa axaadiista wixii ku yimi fi shacri rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam timaha nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam shacar laba weji baa ku bannaan in caynka iyo shiinkaba la fadxeeyo oo shacar ay noqoto iyo in caynka la sukuuniyo fii shacri rasuuli illahi sal alla cly salam haddii ta la raaciyo iyada sukuuntaa waajiba shacarati sideed xadiis buu ku keeni doonaa dhinacyada qaar waynu soo marnay dhinacyada qaarna ma aynaan soo marin faqaala alimaamu raxmat ullaahi tacaala calayh xadaanaa caliy bni xujrin qaal ana ismaaciil bnu ibrahim ay ahbarana can xumaydin can anas bni malik radi allahu canhu qaal kaana wuxuu ahaa shacru rasuulillaahi sala timaha nebigu waxay ahaayeen ilaa nisfi udunayhi labada dhagood kala barhkooda ayay joogeen nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh timihiisi buu inoo sheegayaa axaadiis horena waa ku soo aragnay anas ibnu maalik waa ninkii ugu badsaday intii madiine la joogay xagga khidmada iyo shaqaynta iyo gacanyarinimada wax badan buu ka ogyahay sifadaa uu tilmaamay inamuu odhanin manuu ka yarayn manuu ka badin mu odhan laakiin wuxuu inoo sheegay intay ugu badneyd waxay ahayd labada dhagood bartankooda inay timuhu joogeen waxaa kaluu ku sii daray alimaamu albaqawi fii kitaabihi sharxu lmasaabiix lam yaxliq innabiyu sala allahu aleyh wasalam ra'sahu fii siniyi alhijra ila caama alxudaybiya wa cumrat alqadaa'i wa xajat alwadaac nebigu sidii maka uga qaxay saddexdaa jeer ayuu timaa xiiray oo dhukuray kow waxay ahayd caamul xudaybiya cumradii xudaybiya ee laga hor istaagay waa kii saxaabada ku yidhi xiirta xoolihiinana qala isna waa xiirtay xooliina waa qale qalay cumratulqadaana waa garanaysaan waa go'aankii la fulinayey laysla qaatay sanadkana laabta sanadka dambena soo noqda cumradii dambe la soo noqday ayuu yana xiirtay waa laba xajatul wadaacna waa xiirtay sanadkii ugu dambeeyey ee nabigu soo xajay salawaatu rabbi wasalaamu calayh walam yuqasir shacrahu ilaa maratan waaxida intaa madiina la joogay mar buu timaa gaabsaday markaasina waxa weeye waa caamu fatxi maka sanadkii maka uu furtay intaa waxaa laga hadlayaa waa wixii cibaadaa ah. waa wixii cibaadaah weeye sidaa waxaa sheegay alimaam albaqawi raxmat ullaahi tacaala calayh xadiiska aynu sheegnayee anasna waa xadiid saxiixa qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa hanaad ibnu sariy qaala ana qaala na cabdiraxmaan ibnu abi zinaad na haddii ladha waa ambaana waxaa noo warramay cabdiraxmaan ibn abizinaad abizinaad baa dhalay cabdiraxmaan ibnu acraj ibnu hurmus can hishaam ibni curwa waa hishaam ibnu curwa ibnu zubayr ibnu alcawaam radia allahu canhu can abiihi abiihi curwat ibnu zubayr oo ka mid ahaa fuqahadii todobada ahayd ee madiine culimmada u ahayd can caaishata radi allahu canha waa habaryartii ruma qaalad waxay tidhi caaisha kuntu waxaan ahaa aqhtasilu mid maydhata ana aniga iyo wa rasuulullaahi sala allahu aley wasalam waxaan ka maydhan jirnay min inaa'in waaxidin weel keliya ayaannu ka wada darsan jirnay wa kaana wuxuu ahaa lahu mid leh shacrun timo fowqa aljummati jumada ka sareeya wa duuna alwafra wafradana ka hooseeya xadiiska caaisha waa xadiis saxiixa isaguna laba qodob buu ka waramay qodobka koowaad waxa weeye in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo xaaskiisu ay weel ka wada maydhanayeen weliba riwaayadu waxay ku darayaan weelkaasi takhtalifu fiihi aydiina gacmaheegaa isweydaaran jiray markaasuu marmar wuxuu odhan jiray daclii daclii ii kaadi aanqaate anna ii kaadi aan qaate marka inay labada qofee isqabaa meel ku wada maydhan karaan ayaa loo deliishadaa kow waa talabaade labaadeh nadarkiiyo eegbadu inay u bannaan tahayna waa loo deliishadaa laakiin xayaaga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xeshoodkiisa iyo xeshoodka caaisha waxay tii lam ara minhu walam yara minii weligay xubinuu leeyana ma arag isna xubintayda ma arag marka laakiin wax diidaya eegmadu ma jiro qodobka saddexaad wuxuu yidhi weelkaa yare la dardarsanayo macabiyihoo aan badnayn isticmaalkaa gacanta la darayay ka dhigi maayo maa mustacmal biyo mustacmala oo dahaaradii ka suushay oo aan mutahir noqonayn ma noqonayo e waa isticmaalayeen baaqigana waxa weeyaan waa lagu maydhanayay laba noocna way u dhici jirtay sida axaadiista ka cad mar iyagoo wada joogay oo darsadaan iyo mar midkood horeeyo intuu maydho baaqigii uu istcmo ka tegay uu dardarsaday hadana kii kale ku maydho laba gooraba dahaaradii suuli mayso haddaan wax dahaaro eh, jabiyo ku dhaca aanay jirin intaas waa xaggii maydhiga timihii baa soo hadhay waxay tii nebigu wuxuu lahaa shacrun fowqa aljumma wa duuna alwafra tootale wuxuu ka hor imanayaa tilmaanta aynu maalintii hore bixinay ahaa in jumadu ugu dheer tahay oo garbaha ay gaadhayso ama ay ka laalaado limaduna ay ugu yar tahay oo dhegta joogto wafraduna ay ka hoosayso dhegta oo garbaha ay taabanayso waxa ogaataan tafaasiirta culimmadu saddexdaa ay tafsiiraani way isweydweydaarsan tahay laakiin zamakhshari maxamuud ibni cumar azamakhshari allugawi almuctasili isagu wuxuu keenay qadiyadu xoogay aad moodo inay xal u noqonayso wuxuu idhi aljumma timaha ayaa la yidhaa gebigooda meeshay doonaha joogaan waa jumma waa timo marka waxa lagu odhan jumma fawqa aludunayn jumma ila aludunayn jumma ila almankibayn waa timo garabka jooga timo dhagaha jooga timo madaxa ku beegan jumma waa timo buu yidhi halkaa iga dhig qolada luqawiyiintiina way ku raaceen waxaa soo hadhay wafra iyo lima markaa wuxuu hi limadu dhagaha inbay gaadhaysaa wafraduna way ka hoosaysaa ilaa garbaha waa gaadhi kartaa ariiqadaa haddii lagu socdo dariiqada haddii lagu socdo samakhshari isma diidayaan oo jumadu timuun bay noqonaysaa wafraduna waxay noqonaysaa tii ka dheerayd ee limada axaadiista kala duwan iyada ha ka wareerino waa inagii iswaafajinnay saxaabi kastaa wuxuu sheegayaa xaalad mucayana wuxuu sheegayaa xaalad nebigu xirtay ama wuxuu sheegayaa xaalad uu safar ku jiray muddo dheer aanu u xiiranin ayuu sheegayaa ama timahaanu gaabsanin laakiin marka la iswaafajinaya waa marka hal xadiis uu wada sheego wa qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa axmed ibnu maniic qaalanaa abu qaan ambana weeye qaalanaa shucba shucbat bn lxajaaj can abi isxaaq cumar bn cabdilaahi asabiici can ilbaraa bni caasibin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa marbuucan mid gobol ah dhexdhexaad ah baciida maa bayna almankibayn mankibaynkiisiyo labada garabna ay kala fog yihiin wa kaanad waxay ahayd jummatuhu timihiisu dheh tadribu mid ku dhacaysa shaxmata udunayhi dacasha labada dhegood dacashooda ayay timo ku dhacayeen xadiika horeynu soo marnay nebigu inuu marbuuc ahaa horeynu soo aragnay garbihiisu inay kala durugsanaayeen timihiisuna inay ku dhacayeen shaxmat aludunayn labada dhegood dacashooda iyadana waa soo marnay intaasoo dhan waa kala wada xaalad ninba xaaladii uu arkay unbuu kuu soo warramay ee ma ku odhanin halkaa timuhu may dhaafinin mu odhan abu ciisa xadaana maxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala ana wahb ibnu jariir ibnu xaazib wa ahbarana qaala anii abi ay xadaanii abi can qataadata ibnu dacaamata asaduusi waa taabiciga weynaa ee saxaabo badan wax ka wariyey waana dariir buu ahaa nin indhala ilaahay baa xifdi siiyey fara badan wuxuu odhan jiray kuwa meelaha ku gabyaya iyo heesaa meelaha ka baxaya haddaanan dhagaa faraa waan qaybaya ano socdaan qaybaya marka wuxuu ahaa ninkii odhan jiray maa awdactu qalbii shay-an fa nasiitu weligay qalbigayga intoon waxu dhiibtay maan ilaabin waxaa gunudintoon idhi ma ilaabin ninka waddada markuu maraya wuxuu maqlaya qaybaya wuxuu qalbiga u dhiibtay maxaad u malayn qataadata ibnu dacamata saduusi waaye qaala wuxuu qultu lianas baan ku idhi kayfa kaana suduuha shacru rasuuli llaahi sal allahu aleyh wasalam timaha nebigu sidee bay ahaayeen qaala wuxuu idhi lam yakun ma ahayn biljacdi tima adag ma ahayn walaa bisabti tima dabacsanoo yilixa oo aad u jilicsanna ma ahayn kaana yabluqu waa gaadhay shacruhu timihiisu shaxmata udunayhi labada dhagood dacasha ka laalaada ayay gaadhayeen xadiiskana waa xadiis saxiixa saddexda qodobuu ka hadlayna waynu soo wada marnay timuhu ma adkayn oo timo jiriira ma ahayn qaar aad u dabacsan oo dabayshu la kala tegaysana ma ahayn timuhu inay gaadhayaan fii bacdi alxaalaati labada dhego dacashoodana waan soo marnay qaala alimaamu abu ciisa xadaana maxamed ibnu yaxya bn abi cumr almaki waxa weeye waa nin siqa ah oo xaafid ah imaamu zamani muslim iyo tirmidiba way ka wariyeen iyo nasaa'i ibnu maaja afartaasaa ka wariyey qaala ana sufyaan ibnu uyayna ay ahbaranaa sufyaan ibn uyayna oo caalimkii weynaa ree maka toddobaatan taabiciinta ka mida ah ka maqlay wuxuu haa la darajo ahaa maalik iyo sufyaan thawri iyo awsaaci raggaasuu la darajo ahaa caalim ulxijaas baa la odhan jiray can ibni abi najiix raxmat ullaahi tacaala calayh yasar baa la ydhaa mawla akhnas ibnu shurayq can mujaahid waa mujaahid ibnu jabr almaki waa mufasirkii weynaa ee ardayga ibnu cabaas ahaa ee imaamu shaaficina yidhi ida jaءaka atafsiru can mujaahidin fahud bihi mujaahidba hadduu fasira aayadda cid kale ha weydiinin can umu hani binti abi aalib radi allahu canha umu hani qaalad waxay tihi qadima waa yimi rasuulu llahi sal allahu qadmatan halmar qadma mastaru maraa la ydhaa hal mar bay tilmaamtaa qadmatan hal mar halkaa marna walahu wuxuu lahaa arbau khadaa'ira afar wuxuu lahaa dacalood timaha marka la sooho ama la tidco ee liid dheer laga dhigo ayaa la yidhaahdaa khadiira jamiceeduna waa khadaa'ir timihii la tidcay hadii la duubo afka hore laga duubana dafaa'ir bay noqotaa oo waa tuduc haddana la duubay deetana wuxuu noqonayaa kuus buu noqonayaa dafiira la ydhaa jamciisuna waa dafaa'ir umuhani binti abi aalib caatikana waa lagu sheegay faakhitana waa lagu sheegay waxay isku bahahaayeen cali bn abi aalib radia allahu canhu nebigu markii uu yimi weliba waxaa la tilmaama markan inay ahayd caama fatxi makka maalintii nebigu maka qabsaday ee gaalada ka xoreeyey inay ahayd waayo gurigeeduu yimi koofiyad biree dib u dhigtay xadhig yar baa loo xidhay uu ku maydhay markuu maydhay ayuu halkii ku tukaday siddeed ragcadood oo duxa ah culimmada qaarna waxay u qaateen salaad gaara oo salaatul salaatulfatxi oo sacad ibn abi waqaas oo kale waa tukaday maalintuu qabsaday madaayin caasimada iiraan faris markuu ka qabsaday sideed ragcadood buu tukaday isagu wuxuu ku tegey salaadan inaanay ahayn salaad duxa ah ay tahay salaatulfatxi salaadii guusha iyo fuqahaduna waxay u badan yihiin inay ahayd salaatulfatxi salaatu duxa inay ahayd oo salaatu duxa teeda ugu badani waa labiyo toban ta ugu fiicanna waa sideed ta ku soo xigtaana waa lix ta ku soo xigtaana waa afar ta ugu yarina waa laba salaatu duxa markuu salaadii dhammaystay ayay ku tidhi yaa rasuul allah inna bna ummii yuriidu an yaqtula axmaa'i inankii hooyaday dhashay wuxuu doonayaa seediyada inuu laayo niman seediyadaya ooy soo magan galay ayuu dilayaa inanka walaalkeedii sheegaysa hooyada dhashayna waxa weeye waa cali bn abi aalib deeta nebigu laqad ajarnaa man ajarti yaa ummahani ummahaniyey dadka wixii aad magan gelisay annaguna waanu magangelinay markaas sidii bay nimankii ku badbaadeen maalinkaasay nooga warramaysaa ummuhani waxaa leedahay nebigu waa yimi xilliga isagoo la afar khadiiro khadiiro waxa weeye timihii baa la tidcayaa marka waxay noqonaysaa dhud bay noqonaysaa afar dhudood marka mid wuxuu ka riday dhinacan midna dhinacan labana dib baa loo ridayaa culimmada shuraaxdu waxay leeyihiin xilligaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaa may ahayn tashabuh tashabuh ma ahayn maxaa yeelay ragguna way tidcan jireen timaha dumarkuna way tidcan jireen way duuduuban jireen ragguna dumarkuna waa duuban jireen sidaa ogeed baa waxaa soo martay inuu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam nin reermiyiah oo timihii saddex ka dhigay dabeetana wuxuu idhi innii saa'iluk famushadidun calayk falaa tajid calaya fii nafsik su'aalaan kuula socdaa weliba waan kugu adkaynayaa hay i cadhoonin waay buu yidhi salmaa badaa laka wuxuu yidhi samada yaa abuuray suu yidhi allaah arlada yaa goglay allaah buuraha yaa saaray allaah ilaahay intaas sameeyaan kugu dhaariye ma allahaasaa ku soo diray masuu yidhi allahuma nacam haa suu yidhi ilaahay intaa qabtay baan kugu dhaariye ma allahaasaa kugu waajibiyey shan salaadood oo aanu tukanayno habeen iyo maalin allahuma nacam markaasuu ihi ilaaha samaawaadkaiyo arladiiyo dhulka gogle ku soo diray salaadaha ku waajibeen kugu dhaariyey markaasaa ku amray inaad xoola naga qaado oo maalqabeenta ka qaado oo aad dan yarta siiso suu yidhi allahuma nacam markaasuu soo tiriyey haddana intiibuu soo wada maraya ma ilaahasaa ku amray inaanu soonno bisha ramadaan suu yidhi allahuma nacam soo tirinaya marba xagga hore ku soo bilaabaya ilaahay samaawaadka abuuray ilaah wuxuu soo gaartay tii ugu dambaysay ayaa ku amray inaan beedka u xajino suuhi nacam suuhi wallaahi laa asiidu calaa hada walaa anqus anigu shantaa aad sheegtay midna ku dari maayo midna ka dhibi maayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam aflaxa dulcaqiisatayni in sadaq ninkaa timaha labada meel duubay hadduu run ka sheega hadalka waxa weeye jannuu gelaya waa liibaanaya in sadaq aflaxa in sadaq marka culimmadu waxay leeyihin wixii intaa ka dambeeyey dhaqankii uu guuray duuduubkii iyo tidicii dumar baa yeeshay ninka iminka xadiiskaa qaatay dhaa waan tidcanaya timi baan tidcanaya ama timi baan duuduubanaya wuxuu noqonayaa qof dumarkii shabahay nacdashii nebiguna waa ku dhacaysaa waayo alaxkaamu tataqayar bitaqayuri alcaadaati walacraaf axkaamtu way bedelantaa haddii dhaqanku bedelmo dhaqanku hadduu bedelmo oo sidii dhaqanka ahaan jiray si kale u bedelmo waa la raacaya markaanay xaaraan ahayn maalan dadkeennu timay la hadhi jireen oo timo waaweynna way lahaan jireen gadhna way la hadhi jireen labada way la hadhi jireen waxaa soo baxday markii magaalada la yimi in garhkiina la xiro timihiina la xiro oo dadku madax yar wada yeeshaan garhka in la xira iyado waa bidco oo axaadiis bay leeday laakiin timaha in la xiriya in la daaya lama kala jecla sidaa ummaddu ay u xiranaysa hadday gaagaabsanaysana la gaagaabso hadday la hadhana la hadh bal imika waxaa tashabuha in raggu ay la hadhaan timaha sheekh ladhaa cabdilmuxsin albadr isagu wuxuu leeyihi waxaabay maraysaa sacuudiga in la kala qaato qalabkii oo inanku idhaa heblaayo ii dhiib timahaagii baashii lagu feedhayey iyo tii la gelinayey leyrhka iyo tii lagu laalaabaye keen iyo tii lagu duubay oo rag iyo dumarkii ay noqdaan isku qalab marka waxa weeye waxaan sahlanayn weeye sidaa awgeed daliilu noqon mayso nebigaa tidic lahaa waayo dhaqankii baa guuray kol hadduu guurayna axkaamtuna waa la guuraysaa waana qaacida la yaqaano hadday wareegto caadadu axkaamtuna waa la wareegtaa xilliga abu xaniifa guryaha muslimiintu way iswada leekaayeen wuxuu ku fadwooday qol haddaad aragto gurigaad iibsanayso qolalka kalena waa la wada mid saasuu ku tagay saasaa lagu dhaqmay markuu dhintay dhaqankii dhaqankiibaa bedelmayoo guri qayb weyn oo fadhi laydhaa iyo qayb yaroo kija laydhaa iyo qaybo islaaleegoo hurdo laydhaa iyo dadku waxbay bedbedeleen labadiisii arday abuu yuusuf alqaadi iyo maxamed xasan ashaybani way khilaafeen waxay dhaheen qol walba waa in la arkaa waayo dhaqanku sidii hore maaha midna waa weynye midna waa yarye oo inaguna maanta caynkii baynu ni wada aragto qolalka haddaad guriga intaad soo gasho kijada aragto tiraado iga iibi waa igu go'aye ood moodana kijada wada leegyahay ama intood fadhiga timaadaad saa eegto tira maasha allah sooseen ma wada aha hadhow waxay waxaan dee kaa degaynin oo ka degayn marka arrimaha caadooyinka iyo acraaftu bedelmaan xukunku waa raacaya waqaala alimaamu abu ciisa xadaana suweyd ibnu nasrin qaala hanaa cabdullaahi bnu mubaarak suwayd ibnu nasrin almirwasi musanifka sheekhiisi weeye cabdulaahi mubaarak waa la garanaya waa caalimkii weynaa cabdulaahi mubaarak alxandali ee mujaahidka ahaa ee munfiq ahaa ee caabidka wey can macmar ibn musana radi allahu taala raximah llahu tacaala can haabit albunaani waa ardaygii anas maalik waxaa la yidhaahdaa afartan sannadood ayuu arday u ahaa anas maalik akhasu asxaabihi bihi ardaydiisa kii ugu khaasanaa buu ahaa an anasin radi allahu canhu ana shacra rasuuli illahi sal l salam kaana wuxuu ahaa ilaa ansaafi udunayhi labada dhagood bartankooda ayuu ku sarjarnaa timaha nebigu in badanna waa soo aragnay xadiikaasina waa xadiis saxiixa qaala abu ciisa xadaana suweyd ibnu nasr waa sheekhii markii dhowtaan ka bilownay qaala xadaana cabdulaahi mubaarak alxandali can yunus ibni yaiidin yunus ibnu yaiid ibni abinijaad waxaa tawhiiqiyey nasaai ibnu sacadna waa tadciifiyey ibnu sacad wuxuu ka mid yahay ragga mutasaahiliinta ah nasaa'ina waa mutashadidiinta haddii labadoodu isku khilaafaan ta nasaa'i baa la qaadanayaa waa nin iqa ah can isuhriyi muxamed ibni muslim ibnu shihaab isuhri qaala ana cubaydulahi bn cabdilahi bni cutba ahbarana cubaydulahi bn cabdilahi bni cutba wa axad fuqahaai sabca can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yustilu mid sii daaya shacrahu timiisa xagga dambe u sii daaya yustilu oo ya-da la dameeyo daalkana la kasreeyo waxaa kaloo soo aroortay kaana yasdulu oo daalku madmuum yahay ya maftuux tahay labada way jiraan kaana yasdulu shacra kaana yusdilu shacra wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yafriquuna qaar kala jeexa ru'uusahum ay shacra ru'uusihim shacra baa qadaran waxaa la kala jeexayaa madaxii nin madaxa la kala jeexay ma noolaanayo ee waxaa la kala jeexaya waa timihii waaye wa kaana ahlulkitaab ahlukitaabkuna waxay ahaayeen yusdiluuna qaar sii daaya ru'uusahum madaxooda wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu caleyh wasalam yuxibu mid jecel muwaafaqata ahlilkitaab ahlukitaabka inuu waafaqo fii maa shaygii uu ku waafaqo lam yu'mar fiihi bishayin wixii aan amar gaari ka soo degin in iyagoo waafaqaa buu jeclaa uma deetna faraqa waa kala geeyey rasuulu llahi sal ly slam ra'sahu ay shacra ra'sih masaladan horeynu ka soo hadalnay alimaam alqurdubi wuxuu leeyahy raxmatullaahi tacaala calayh intii maka la joogay maadaama mushrikiinta laishaayey bilaadiinna ay ahaayeen qoladanna ahlu kitaab yihiin oo kitaab wuxuun ka haystaan nebigu wuxuu jeclaa ahlu kitaabka inuu waafaqo wixii aanay diintu diidin hadday diintu diiddo ma ku waafaqayn qoladani timaha way kala jeexayeen oo bartikay ka kala jeexayeen ahlu kitaabkuna xagga dambe wada marinayeen markii nebigu uu hijrooday waxyaalo badanna uu ku waafaqay yahuud ayay yuhuud isqanciyeen oo idhahdeen maxamed ma ninay diini u soo degtaa moodaysaa diini uma soo degin wixiisuba waa kat aan koobi wuu koobigaranaya annagumu naga eeganaya khalaas dabeetana wuu ku dhaqmaya waa diin buu leeyahy dabeetana waa khilaafay wuxuu jeclaa intii dambe inuu khilaafo khaalifulyahuud haddana maxay markii dambe ku taraabeen wallaahi laa yuriidu ilaa mukhaalafatana laa yadacu min amrina shayan ila yukhaalifuna fiih waa ninkani khilaafkaygunbuu doonayaayo shaygaanu samaynaba ka ka soo horjeedunbuu samaynaya marka gebagabadii nolosha nebigu waxay ahayd waxa la yidhaahdo tafriiqa inuu bartanka ka jeexo xaggana barhu rido xaggana barhu rido marka qadiyadda timahana waa inagii xoojinnay inaanay ahayn min baabi alcibaadaat ee ay tahay min baabi alcaadaad waa xagga caadooyinka kol haddii xagga caadooyinka tahayna kolba ummadda la joogtaa siday timaheedu yihiin uunbaad noqonaysaa waxaa kaloo nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam qofku inuu noqdo wax gaara mara yuniik ah oo khaas ah oo aan dalka oolinaad xidhataa waa nahyi maxaa loo diiday shimbir baad waxaad noqonaysaa tuka baalcad sekadaha waa laga soo baxaya waa lagu daawanaya mara aan jirinba haddaad xidhato keligeeda waxaa la ah qaab gaara ah haddaad u soo xidhato tawaleed caadi oo laysku daawado la daawadubaad noqonaysaa dabeetana waxaa laga yaabaa inaad ka mashquulsho danahaagii iyo umuurahaagii dadka qaarkoodna ay yaxyaxaanba oo qajilaanoo soconba kari waayo cagaas ku martaana waa dhici kartaa marka mawduuca timaha wax ummadal kale lagaga daydo waxaa intaas soo raaca timuhu haddiiba dad gaaroo ahlu fisqi ama gaalii si ula baxaan culimmadu way caddeeyeen inaan lala baxayn faasiqiintu hadday gaar ula baxaan dadka faasiqiinta xunxuni hadday tima gaara samaystaan waa la khilaafaya timahan dhallinyaradu xirxiirteen iyo qaabka u xirteenna waxaa laynoo sheegay oo la xaqiijiyey kuwa xunee dulliga ah ee sida dumarka loo adeegsado ayaaba waxaan la baxa qaab hadduu u xiirto waa kuwa wax sameeya qaab kale haduu u xiirto waa kuwa lagu sameeyo waaba calaamad iyo sanyaale miskiinka nuu iska tega odhanaya noocaa igu xiir waanu garanay wanaasu acdaau limaa jahilu marka dad aynaan garanay iyo sifaynaan garanay iyo waxaynaan lahayn inaan lagu mashquula maaha weliba waxay la yaab waxay sahlanayd intii dhallinyarada yaryari ay dhinacyada xiiranayeen iminka dhowriyo soddon jiradii afartan jiro ragga afka la galay oo mas-uuliyiin oo shirkada haysto oo shaqeeyo oo dowladda madax ka ahoo haddana intay xireen si kale abaad arkaysa dhowriyo toban jirkii labaatan jirkii wabaad cudurdaaris marka in timaha la hagaajiyooo si caadiya loo xirto ayaa sax ah qodob baa jira madhabu shaaficiya waxaa ku qoran shayga la yidhahdo qasciga alqazac waa timaa in badhna la xiro badhna la daayo waa makruuh makruuh waxay u leeyihiin shayga markuu qofku caadi u samaynayo ee sidii innaga carruurteennii la odhan jiray dhoorka ha loo daayo yaanay bidaartu ku soo horaynine timaa inta horaha loo daayo oo xikmad kale laga leeyey markaasay makruuh noqonaysaa laakiin marka gaalo lagaga dayanayo waa tashabuh nebigu wuxuu leeyahay laysa mina man tashabbaha bihayrina naga mid maaha cidda cid kaloon annaga ahayn ku dayata man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ibnu taymiyana wuxuu ku caddaynayaa kitaabkiisa iqtidaa'u siraadi almustaqiim fii mukhaalafati asxaabi aljaxiim waxyaalaha noocaasi xaaraan kabaa'ira inay tahay in lagaga daydo hadday noqoto shuqul gaalaad marka waxaa kala duwan qof gaarkiisa u samaynaya islaanmihii joogto inankeeda u xiiranaysa oo aan gaal la arag gaal la aqoonin oo tiri fooda u daa ama inantana waa loo reebi jiray iyo inankabe oo dhooraa loodhan jir markuu magaalada noogu yimaado kan dhooraha ah dhoor inta kan wada caddahay dhoorrihii baa imka noqday xarago dhoorrihii ayaa xaraga ah markaa baashu waa wareegtaa waa xaragadu waa wareegtaa waxaan la yaabay waxaan kacaamay anigu iyadoo dhallinyaradu ay surwaalka hoosta ballaadhiyaan intaana miig ka dhigan ilaa dhulka oo caguhu ay intee leegiin wallee biidow surwaal balaqow waa lagaa baxay laydha madaxuna intaa leegi madaxuna intaa leegi baan ka caamay way socotay socotay socotayoo qoladii annaga naga horraysay waxay sameeyeen lugaha isku dhuubeen jid bay iskaga dhigeen cagaha intana way ballaadhiyeen intii dhexna way ballaadhiyeen shaarkana intay inta hore geliyaan bay xagga dambe u sii daayaan markaasaa kuwan way ka farsamo badnaayeen siibad baa u yeelan dhinacaasay siibad uga yeelan xagahoo dhudhuban inta kaloo ballaadhan hadhow siibad buu kusii daynaya kuwan yaryare dambe maalin dhoweyto way isku wada dhejiyeen macasiibadu may samayn waxaan ujeeda siday ku xidhaan siday ku bixiyaan anoo biibsiga maraya ayaan arkay inaan meel fadhiyo iska saaraya surwaal gaariga bireegga qabto waan eegay adeer waxaan muddo ka fikirayay ayaad iiga jawaabtay bac buu adeegsanayaa milana khabeeransaa maad siibadun ku xidhid marka waxaan xaragada laydhaa meel ma fadhiisato wixii shalay foolxumada laga dhigayey ayaa waa soo gaadhay mara karkaran mara karkarani maxay ahaan jirtay foolxumada ugu weyn iyo aradka ugu weyn mara kala wada midaba saa lagu ta boqol dollar baa la siiyaa majnuun baa aguu ka yimi karan buu siisanaya dolar marka qadiyadda xaragadu axkaamtu baa loo eegaya haddaanay axkaamta jebinayn waa laska xaragoonaya hadday jebinaysana waa laska daynaya qaala alimaam abu ciisa xadaana maxamed bn bashaar ana cabdiraxmaan ibnu mahdi cabdiraxmaan mahdi waa caalimkii weynaa ee alimaam shaafici u qoray warqadda soo qoray kitaabka la dhaha arisaala can ibraahim ibni naafic almaki almakhzuumi waa imaam weynoo ree maka an can ibni abi najiix horeynu soo marnay baabu maa jaaa fi tarajul rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam halkan waxaynu kaga baxnay baabkii timaha waxaynu gelaynaa tarajulkii atarajul waa ghaslu shacri wa dahnuhu wa tasriixuhu timaha in la maydho oo la dhaashiyo oo haddana la feedho ayaa maxaa la ydhahdaa tarajul tasriixu waa ka duwaye tasriixu waa timaa in la feedho keliya intaad garfeedh qaadato inaad feedho adoon maydhin saliidayna tasriix baa laydhaa iyada tarajul haddii la yidhaa waa maydhi iyo dhaashi iyo feedhid weeye asalkaba in la feedho oo timaha la maydho waxay ka mid tahay waxyaalaha quruxda layna faray yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid nebiguna nadaafadda waa jeclaa wuxuu hi man kaana lahu shacrun falyukrimhu saxiixaynka ayaa warinaya waa ninkii timalahow timahaaga karaamee haddaad tima yeelato ilaaliyo maydho dhaashiyo feedh wey bal waxay soo gaadhay sida uu warinaya alimaam maalik fi lmuwaa nin buu nebigu arkay timaa xabadyo meel taagan tahay oo basaasiya diibta ka muuqata aad yaabiso fa ashaara ilayhi biislaaxi wuxuu u ishaaray inuu hagaajiyo uu tilmaamay waayo markuu ninku yarba dacdariirsan yahay xaalad ku jiro hadalku fadeexad buu noqonaya hebelow oroo timaa hagaaji fadeexad buu noqonaya nebigu faruu kula hadlay sidii maruu ku yar eegayo ishu kugu socoto ayuunbaa loo ishaaraya isna uu fahmaya khalaasku soo hagaajinaya waana qofkiina waad xurmaysay oo xaqiisii waad ilaalisay wixii aad rabtayna waad gaadhsiisay ibnulcarabi wuxuu leeyahay intaynaan gaadhin hadalka ibnulcarabi nebigu waxaa kaloo la sheegay markuu safrayo laba shay baanu ka tegi jirin caday kamuu tegi jirin kadhfeedha ku feedhana kamuu tegi jirin deegaanuu degaya hadalkeeda daa isagoo socotaa cadayga iyo mishtiga tabaraani baa warinaya min xadiii caaisha wuxuu leeyahay imaamulcarabi sida axaadiista ka iman doonta muwaalaatuhu tasanuc in timaha mar walba la maydho mar walba la dhaashiyo oo mar walba laga shaqeeyaay waa tasanuc waa istusnimo wax wanaagsan maaha axaadiistuna saasay tilmaamaysaa wa tarkuhu tadannus in laga wada tagaana waxa weeye basarinimo oo qofkuba isilaabo oo isba taaban waayaana waa doqonnimo iyo basarinimo wa iqbaabuhu sunna in kaldhaaf laga dhigo oo maalin maalin laga boodayna waa sunne oonad maalin walba uun tawaleedka hor taagnaynoo gacanta iyo madaxuun iskula jirin iyaduna waa sunne axaadiistuna saasay inoo tilmaami doontaa timahoo keliya maaha xataa maryaha iyo dharka iyo waxaasoo dhan in laga shaqeeyo lays wanaajiyaa wax wanaagsan maalin baa nebigu wuxuu ka hadlay kibirka wuxuu uhi ina aljannata laa yadkhuluha mutakabir riwaayada kale abi daa'uud waxay leedahay laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi miqaalu darati min kibir miqaalu daro boodhka bood ugu yariy waxa ugu yara kibir hadduu kugu jiro janno geli maysid nin baa oo qof kastaa wuxuu jeceliya maradu hagaagsanaato oo kabuu hagaagsanaadaan ma kibir ba suu maya ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal walaakina alkibra hamdu lbatar lxaqi wa hamdu nnaas kibir waxaa la yidhaahdaa dadkoo la xaqiro iyo xaqa oo laga kibro layidhaahdo u sheeg reerkiinni annagaadna leedahay ilaahay ka cabso aduguba ka cabso oo qofka daalac loo raaco kaasaa kibirah marka intaa haddaynu muqadimada ku dhaafno nebigu siduu u feedhan jiray timaha uga shaqayn jiray ayuu baabkana ku keenayaa shan xadiis buu ku keenayaa shanta xadiisba mid mooyaane afarta kale waa saxiix ama aan idhaahdo saddex ba saxiixa labana waa daciif xadaana isxaaq ibnu muusa alansaariyu radia allahu can waa sheekhii tirmidi raxmat ullahi tacaala calayh qaala xadaana macan ibnu ciisa waa macan ibnu ciisa almadini imaam malik radia allahu tacaala canhu ayuu arday u ahaa oo uu catabadiisa fadhiisan jiray waxna ka qaadan jiray qaala xadaana malik bnu anas imaamu daar ilhijra can hishaam bni curwata bni zubayr can abihi hishaam bni curwata ibni zubayr can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa urajilu mid u feedha ra'sa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam madaxa rasuulka ayaan feedhi jiray walxaal ana xaa'idun anuu xayd qabaa ayaan madaxa u feedhi jiray tarjiilka waa inagii sheegnayoo madaxii baa la maydhayaa ama biyo lagu qoynayaa kadibna waa la saliidaynaya waa la dhaasheeya kadibna waa la feerayaa xadiiska waxaa laga qaataa qofka dumara inay ninkeeda u khidmaynayso wixii uga baahdo waxaa laga qaataa qofka xaydada ee xaydka qabta inay jirkeeda kale daahir yahay jirkeeda kale inuu daahir yahay in lala fadhiisto oo ay ku adeegto lama diidi karo in lala jiifsadana waa la mid xata almubaashara wixii ka hooseeya ee surada iyo rugbada mooyaane fii bacdi riwaayaati waxay tilmaamaysaa nebigu inuu muctakif ahaa ictikaafuu ku jiray masaajidka deetana albaabku kasoo dhiibay madaxa albaabka intuu kasoo dhiibay madaxa ayaa halkaasoo dhigaysaa baafka markasay madaxa u maydhaysaa markaasay u dhaashiyaysaa markaasay haddana u feedhaysaa kullu haadihi waxa weeye waa waxyaalaha la ogol yahay ee wax diidaya aanay jirin kuntu waxaan ahaabay tidhi waliba kuntu bay adeegsatay oo ah wax soo noqnoqday rajaltu shacra rasuulillaahi wa ana xaa'idun may odhan ficil maadi ma isticmaalin waxay isticmaashay kuntu iyo urajilu oo ficil mudaarica mudaaricuna wuxuu tilmaamaa alistimraariyatu wاtajadud haddii imkaad tiraahdo ra'aytu waan arkay iyo araa waan arkaa way kala duwan yihin suuratu yuusuf nabiyullaahi yuusuf wuxuu ku yidhi aabihi inii ra'aytu axada cashara kowkaban wshamsa walqamara raaytuhum lii saajidiin ra'aytu mar baan arkay wey laakiin boqorkii muxuu yidhi wa qaala almaliku innii araa sabca baqaraatin simaanin waxaan arkaa joogto habeen laba saddex wixii soo noqnood waxaa loo isticmaalayaa ficil mudaaric marka waxay tidhi kuntu urajilu waan u feedhi jiray wax mar dhacay may adeegsatayn labadaa eray waa dhowr jeer ugu yaraan marka intaasi waa bannaan tahay timaha in laga shaqeeyo laga shaqeeyaana aad bay u fiican tahay qaala alimaam abu ciisa xadaana yuusuf ibnu ciisa ibnu dinaar azuhri almirwasi abu yacquub qaala ahbarana wakiic ibnu ljaraax shaykhu limaam shaafici qaala ahbarana rabiic ibnu sabiix rabiic ibnu sabiix waa saduuqun yahim masayi lxifdina waa la yidhi buhaarina waxuu ahaa raggu wax ka jiray can yaziid ibnu abaan huwa ruqaashi yaziid ibnu abaan aruqaashi waa axad ducafaa mashhuurun bidacfihi ibnu xajar iyo khayrkiiba oo daciifiyeen can anas bin maalik radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yugsiru mid badiya dahna ra'si madaxiisa inuu dhaashiyo wa tasriixa lixyatihi garhkiisana inuu feedho wa yugsiru jiray madax duubashada alqinaac inuu madaxa duubto xataa kaana thawbahu maradiisaa dheh maradiisoo dhan maaha thawbahu maradiisaa uu madaxa ku duubay thawbu zayaatin nin saliidla ah oo saliidda iibiya mara uu leeyay baad moodaysaa xadiiskani wuxuu ka warramayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu madaxa dhaashan jiray dhaashiga berigaa la dhaashan jirayna keennanoo kale ma ahayn waa dhaashi udug la socdo udug baa la socda markaa saliid keliyun maahee udgoonno waa ku jira oo ninku markuu udugaana isticmaalo saliiddana isticmaalo muuqaalkii iyo timihii iyo udugiiba way is ahaanayaan laakiin markuu saliidda isku badiyo si wanaagsan u dhaashado dhulkiina boor uu boodayo waxaa dhacaysa in markiiba boodhkii timaha qabsado timaha markuu boorkii qabsadana inuu ku dhego inuu keeno toxob iyo uskag iyo umuuro kale inuu keeno tii si uga gaashaanto nebigu wuxuu bilaabay inuu mara gaara u sameeyo mara gaaroo madaxa uu ku duubto uu kaga ilaaliyo dhaska iyo boorka kaga ilaaliyo xadiidka culammada qaar baa mooday maryahan la leeyahay sawbu sayaatin maryaha nebigo dhan nebiguna waa nacbaa nadaafadarada aad buu u nacbaa nadaafaddana waa jeclaa maryihiisa kale waxay ahaayeen qaar nadiifa ah. kan la leeyahay waxaad moodaa maro nin saliidle ah waa kan saliidda lagu dhoobayee madaxa lagu duubay tasriixu lixya waxa weeye madaxiiyo timi way kala horqallalayaan saliiddii waxay ka hor suulaysaa garhkii markaa lala sugi madaxa inta la feedhaye garhka mar walba la feedhaya tasriixa waa ku sheegnay inuu yahay in la feedho timaha iyagoon la qoynin lana dhaashiin markaa wuxuu uhi nebigu waxa uu ahaa yugiru mid badiya dahna ra'si igsaarka la sheegayaana waxa weeye saliidda la marinaya uduga qabtana uu ku badinaya xiliyada la dhaashiyayana uu soo celcelinaya isku dhadhaweynaya wa tasriixa lixyati garhkana inuu feedho wa yuksiru wuxuu badin jiray alqinaaca markan saliidda uu marsado nebigu qinaaca waa samayn jiray hal maroo kalena waa la soo wariyey waa markuu isqarinayay maalinkii uu hijroon doono caawa ee quraysh iyo gaal oo dhan ay u heshiiyeen in caawa la dilo markuu damca inuu tabaabushaha bilaabo gurigii abubakar aado madaxa wuu sii duubtay si aan loo garanin ilaa dhaqdhaqaaqiisaa la eegayahay dabeetna abubakar buu u tegey radia allahu tacaala canhu gurigiibuu soo galay wuu u sheegay wuxuu idhi waxaa laynoo fasaxay inaynu hijroyno oo maalinta caaisha tidhi mabaan moodi jirin farxadda in lala ilmeeyo ilaaan arkay aabbahay bakar oo ilmaynaya farxaddii mar alle markuu ogaaday inuu rasuulka la ijroonayo oo la rafiiqayo oo isagu raacayo ayuu ilmo iskala garan waayey marka xilligaa baqa ayuu rasuulku u duubanayay madaxa marka laakiin wuxuu u duubanayaa nadaafad iyo isilaalin iyo inuu timihiisa dhowro xataa kaana waxaad moodaa thawbahu maradiisa waxaad moodaa thawba sayaatin nin saliidla ah oo saliidda ka ganacsada maradii baad moodaa xataadanna waa tii qaayada ahayd jalaaluddiin wuxuu leeyahay almuxadis marada loo jeeda waxa weeye alqinaacu almadkuur laa qamiisahu walaa ridaa'ahu walaa cimaamatahu nebiga qamiiskiisa iyo go'iisa iyo cimaamadiisa midna maaha kuwa saliidali waa qinaacan uu ku xidhanayay sidaa awgeed baa wuxuu wariyey fii bacdi riwaayaad lagu wariyey xataa kaana malxafatahu malxafata zayaad malxafa malxafadu waxa weeye duubka yaree marada ah ee madaxa lagu duubto qaala alimaamu abu ciisa xadiiskaasina waa xadiis daciifa ah, saynu sheegnay oo waxaa sababkiisu yahay ninka la yidhaahdo yasiid ibnu abaan aruqaashi qaala xadaana ibnu sariy xanaad ibnu sari wa axad alxufaad qaala ahbarana abulaxwas radia allahu taala raximah llah cawf ibnu malik ibn alaxwas baa la can alashcai bn abi shacaa can abihi wuxuu ka wariyay abishacaa ayuu ka warinayaa can masruuqin can abihi buu ka warinaya can masruuqin can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi in kaana rasuulullaahi intaynaan dhaafin abishacaa waxaa la ydhahdaa jaabir ibnu zayd waa taabici weyn wuxuu ka warinayaa masruuq ibn ljdac isna waa taabici weyn waa masruuq ibnu ljdac asaduusi masruuq waxaa loogu bixiyey isagoo sidee jira ayaa la xaday muddaa la haystay deetna beri dambaa la soo daayey magaciisiba waa laylaabe masruuq baa loo bixiyey waxau arday u ahaa caaisha iyo cabdullahi bnu sacuud iyo anas maalik iyo cabdulaahi bnu camr bnu caas iyo saxaabo badan waa caalim weynoo jaliila ah can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi in kaana intaas waa mukhafafa min ahaqiila inahu kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam la yuxibu mid jecel attayamuna midigaysiguu jeclaa fii tuhuurihi markuu istaahirinayo idaa tadahara markuu istaahirinayo wa fii tarajulihi markuu timaha ka shaqaynayo idaa tarajala markuu ka shaqeeyo wa fi inticaalihi kaba xidhadkiisa balukadidha hadalka qofka halka war waa sidee wafi inticaalihi ida ntacal wafi inticaalihi kaba xidhadkiisa ida ntacala hadduu kaba eh, xidhaba wuxuu jeclaa tayamunka caaisha waxay inoo faa'iidaysay saddex arrimood arrinka koowaad waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu jeclaa atayamun midigaysiga waayo midigta iyo bidixda ayaa marka horeba kala fadli badan midigtaa fadli badan bidixdana waa laga fadli badan yihi ummaddeennuna waa ahlulyamiin qolada ilaahay nacayna waa ahlushimaal waxaa laynoo jideeyey inaynu midigta isku salaanno waxaa loonoo jideeyey waddada xagga midigta inaynu ka marno waxaa laynoo jideeyey ashyaada wanaagsan oo dhan in xagga midigta laga bilaabo sida ogeed baa wuxuu leeyahay alimaam nawowi qaacidat sharci isticmaalu lyamiini fi lmakrumaati wma hiya min alumuuri ziina sharcigu wuxuu dhigay wixii sharaf iyo quruxa midigta in loo adeegsado marada la xidhanayo timaha la feedhayo alamsa marka la isnadiifinayo guriga la gelayo masaajka la gelayo alamsa gaadhiga la fuulayo wax alla wixii makrumaada in midigta laga bilaabo wixii qaaduuraada in bidixda laga bilaabo suuliga la gelaya iyo timaha la jaraya iyo meelaha noocaasa laga bilaabo walow timaha la jaraya laysku hayo ma quruxba mise waa isaala iyadu waa quruxo qofku markuu soo xirtaa baaba la yidhaahdaa waa maalintuu ugu dhalaal badan yahay sidaa awgeed nebiguna markuu u fadhiistay ninka timaha jaree timajaraha midigtuu u dhiibay dhinaca midig marka yad waxay soo gelaysaa baabulmakruumaat laakiin cidiya guradkii waxyaalahaasi bidixday noqonayaanoo xagga bidix baa laga bilaabaya waxaa intaa soo raacaya waxay tidhi la yuxibu wuxuu jeclaa attayamuna midigaysiga fii uhuurihi uhuurka markuus taahirinayo waa maydhigii maydhiga waxa fiican kaarka midig inuu ku bilaabo weysada oo adiga yaqaanoo labada xubnood ee labalabada ah midigtaa laga bilaabaya wa fi tarajulihi markuu timaha ka shaqaynayana idaa tarajal iyadana midigtaa laga bilaabayaayo xaga midig baa laga horaysiinaya wa fi inticaalihi markuu kabaa xidhanayana ida maxaa ka duwan markuu kabaa siibayo waa inuu biixda horsiibaa maryaha markuu bixinayo waa inuu lugta iyo gacanta hor saaraa sunnada waa in midigta la ilaaliyo si aynu u noqonno ahlulyamiin waxaa kaloo iyaduna muhiima cunitaanka iyo cabitaanka nebigu wuxuu arkay maalin maalmaha kamida nin cunaya oo bidx ku cunaya sui ya haada kul biyamiinig sui laa astaic sui la staacta maa manacahu ila alkibru ma kartid buui ha karin ilaahay amarkii mabuu karin waxa u diiday waa kibir buuri innagana waa laga yaaba dhallinyartu inay dhayarsadaanoo isagoo cunaya inuu ku idhaahdo gacmahan suuga ku leeyo tanaan ku cabbayaa waa shaydaan iyo dardaarankii weeye waayo eh, weelkan ma kolbaa sidaa lagu daynaya sharaabkanba waa laga maydhaya marka gacantaada midinku qaado wax kuu diidayaa ma jiraan yaanu shaydaanku ku khidaacin waxaa la mid ah wax alla wixii wanaag oo dhana midigta ayaa la jidaynayaa waayahay haddii qofku isilaabo iyadu waa ka duwan tahay hadduu isilaabo markaa uu isxasuusto ayuunbuu bedelayaa qaala abu ciisa xadaana moxamed bn bashaar xadiiskaaynu dhaafnay hore waa xadiis saxiixa qaala xadaana moxamed bn bashaar qaala ana yaxya bnu saciid alqaaan yaxya bnu saciid alanhaari dheh yaxya bnu saciid alqaaan wuu ka dambeeyey in badan buu ka dambeeyey kani waa yaxya bnu saciid alanhaari wuxuu sheekh u ahaa axmed iyo ibnu maciin iyo ibnu lmadini iyo rag badan qaala waxa uu yidhi can hishaam ibni xasaan hishaam ibnu xasaan wuxuu ahaa axad alculamaai alkibaar kaana min akaabir iqaati imaaman cadiima shan can ilxasan ibn abilxasan albasri ataabiciyi almashhuur can cabdillahi bn muqafal radia allahu canhu saxaabi min alansaar ridwan ullahi calayhim wa saxaabi ansaariya qaala wuxu uhi naha waa diiday rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu diiday can itarajuli in timaha laga shaqeeyo ilaa hibban kaldhaaf mooyaane kaldhaaf xilli la dhaafo xilli laga boodo kadibna xilli laga shaqeeyo xadiikani waa xadiis saxiixa a'imo waaweyn baa warinaysa ka soo bilow maxaanu bashaar yaxya ibnu saciid hishaam ibnu xasaan xasan ulbasri waa aima kibaar cabdullahi ibnu hafalla waa saxaabiga wuxuu ka warramayaa mabda' sharciya oo weyn waa maxay waa timaha si kaldhaafa in looga shaqeeyo hadda feedhashadii maaha feedhashada caadiga ah markii timahaagu isku yaacaanba waad feedhan kartaa oo nebigu inagaan nidhi calayhi salaatu wasalaam garhfeedha kamuu faaruqi jirin muqaamihi wa fi tirxaalihi laakiin waa tii dhammayska tirnayd ee maydhiga iyo dhaashiga iyo uduga iyo feerigaba lahayd ka shaqayntaa weyni waa inay mud wax u dhexeeyaan waayo qaacidada sharcigii waxa weeye dumar baa loo ogaa inay mar walba gacantooda iyo madaxooda iyo jidhkooda iswadwadaanoo isdhallalaaliyaan aw waman yunasha'u fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin laakiin raggu marna waa ishagaajiyaan maalin maalna waa iska dhaadhacan iyagoo sidooda wax korayaana ma jiro waana dhaqanku siduu yahay waayo waxaa la diidan yahay qofku siduu isu wadwado inuu isku mashquulo ka mashquulo wax weyn oo muhiimaoo naftiisa iyo ummadaba u muhiima inuu tarafuha iyo isdhallalaalinta inuu la qabsado oo maalinta dambe ku qabsato socoto uu noqdo dagaal galo dhibaatooyin galo u adkaysan waaye ilen lamabu qabsane sidaa awgeed nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu odhan jiray laa tarajaluu ilaa hibban waar timaha ka shaqaynina ilaa kala dhaaf mooyane waxa weeye xoolaha in kal la dhaafiyo xilliga aroori jireen in maalin iyo laba la dhaafiyo aduuna maalmahaad ka shaqayn jirtay timaha maalin iyo laba dhaaf marka waxaa imika soo gelaya raislaha la taagan yihin oo laga yaabo ragga qaarkii wiigwiig inuu raislaha u soo maro oo xaggan ka qabo sidan dheh halkeen hagaaji dee iminkana waxbay bilaabeen madoobaysanayna maryaan oo nahya oan wax wanaagsan ahayn marka waxaa layna barayaa in raggu ay xagga aad adayga xigaan iyo dabacdabac la'aanta inay xigaan oo shaqadiisuna ay tahay mid baahi keente aan ahayn mid quruxqurux iyo ka badbadin aanay ku jirin waa inagii soo qadinay hadalkii alimaam ibn lcarabi alqaadi ibn alcarabi almaliki muxuu yidhi muwaalaatuhu tasanuc in dabada laysu geliyaaye waa istusnimo wa tarkuhu tadannus in layskaba daayo laga shaqayn waayaana waa wasakhnimo iyo basarinimo wa iqbaabuhu sunna in laga yara boodo oo maalin laga boodo ama laba maalmood laga boodaana waaba iska sunne qaala abu ciisa xadaana alxasan ibnu carafa waa shaykhii musanifka iyo nasaa'iba qaala sana cabdusalaam ibnu xarbin isaguna waxa weeye waa mashaayikh alkuufa cabdusalaam ibnu xarbin alkuufi can yasiid ibni abi khaalid yasiid ibni abi khaalid assijsi baa la ydhaahdaa wuxuu ahaa musanifka sheekhiisii iyo abi daa'uud iyo nasaa'i iyo ibni maaja intaba waxaa la ydhaha nin xaafiduu ahaa wuxuu xafidisanaa wax ka badan dhowr iyo labaatan kun oo xadiis can abilcalaa alawdi abilcalaa alawdi waa awd ibnu muscab alyamani can xumayd ibni cabdiraxmaan xumayd awiil baa laydhaa can rajuli min asxaabi nabiy sala allah alay wasalam ana nabiya nabiga ilaahay sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yatarajalu mid timaha ka shaqeeya hibban kolkol ama kaldhaaf ayuu uga shaqayn jiray xadiikani macnaha kii horu buu tilmaamayaa laakiin ma asixin ninka ku jira waa yaziid ibn abi khaalid waa daciif waxaa lagu daciifiyey min qibali xifdihi laakiin macnaha uu sheegaya waa macnihii hore u nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu timaha ka shaqayn jiray hibban kolkol marna waa ka shaqaynayey marna waa ka boodayey marna waa ka shaqaynayey ma joojinay xadiiska waxaa ku jira can rajuli min asxaabi nabiyi iyo can xumayd ibn cabdiraxmaan xumayd awiil waxaa la yidhi xumayd ninkan xumayd tawiil laydhaa mabuu dheerayn ee eh, laakiin waxa la jaar ahaa oo guriga ku dheganaa nin kaleo xumayd laydhaa oo ka sii gaaban dabeetana culimmada xadiisku waxay damceen inay kala saaraan labadan si aan loogu qaldamin maadaama mid sii gaaban yahay kii yara madax taagnaa ay waxay u bixiyeen xumayd tawiil si loo kala garto labadooda min rajuli min asxaabi nabiyina waxa weeyaan in saxaabi la garan waaya waxba yeeli maysa xadiiska gebagabadii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa laga wariyey inuu xamaam galay xadiidka sidaa tilmaamayaana waa xadiis mawduuca xamaam galay ardaydu yay moodin suuliga suuliga xamaam lama ydhaa khalaa baa la ydhaa kanaynu xamaamka u naqaanee baadka ah ee lagu maydhana xamaam lama odhan jirin xamaamku wuxuu ahaa meel gaara oo kuwaa suuq oo kale ah oo leh biyo la diiriyey iyo dhoobo laysmariyo iyo alaabooyin jirka lagu dhoobo oo timaha hoose jaraya maalinaad taaniisaga soo shaqaynayso oo aad dhan walba hagaajinayso ayaa la galaa carabina mabay lahaan jirinba markaa ninka xadiis wariyey ee nabiga xamaam galay waa mawduuc sidaa waxa bayaaniyey ibnu xajar iyo ibnulqayim laakiin nabigu inuu nuurada isticmaalay waa macruuf annuura bahal nuura laydhaayo timaha lagu jaro timaha hoose iyadu way sugan tahay sida ogeed qalabna waa isticmaali jiray waana rifi jiray laakiin ma sugnayn bir inuu adeegsaday marka caanadana in la hagaajiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha khisaalul khisaalulfitra ee diinteenu inoo ammaantay ilahay waxaanu weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa ilahay nabigeenna haynala kulmiyo camalkeenna camal saalix allah ka dhigo xawdka nabigeena allah inaga waraabiyo subxaanaka allahuma bixamdika